alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed wasalama tasliiman kasiira xadiiska kun iyo saddex boqoliyo sagaaliyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqoliyo siddeetan wa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal ida ataa axadakum khaadimuhu biطacaamihi fain lam yujlisu macahu falyunaawilhu luqmatan aw luqmatayn nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ida ataa axadakum hadduu u yimaado yacnii khaadimkiisu hadduu u yimaado ka u shaqaynaya biacaamihi cuntadiisa ula yimaado bimacnaa cuntada uu u keeno fa in lam yujlisu macahu haddaanu fadhiisinnin macahu isaga la jirkiisa aanu fadhiisinninoo ila fadhiisoo ila cun aanu odhannin falyunaawilhu yacni markaa ha siiyo luqmatan hurhma ha siiyo aw luqmatayn ama laba hurhma ha siiyo aw uklatan in hal mar markaa afka la geliyo waa luqmadii uun hurhma ha siiyo aw uklatayni ama laba hurmo waa isku macne laakiin waa shakun min araawi ma luqmatan aw luqmatayni buu yidhi mise uklatan aw uklatayni buu yidhi laakiin xagga macnaha waa isku macno fa innahu waliya cilaajah sababtuna waxay tahay fa innahu yacni addoonkani weliya wuxuu maamulay cilaajahu cuntada markaa karinteeda iyo hagaajinteeda ayuu maamulay rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa xadiiska soo wariyey ukladuna bidami alhamzati hamsada godaalkeeda xaalay ku sugan tahay hiya alluqmatu waa hurhmada weeye waa hurhmada weeye xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu amray marka addoonku cuntada uu keeno cidda markaa sayidka u ah in markaa ay fiican tahay inuu fadhiisiiyo oo uu yidhaahdo ila cun aanu iska weynaysiin intuu yidhahdo soo fadhiiso inuu yidhahdo ila cun saasi waa sida axsankae fiican hadduu taa yeeli waayo calalaqalli ha yeelo inuu markaa waxa weeye hudhmo ama laba hurmo markaa uu siiyo uu yidhahdo markaysa marka waxaan yani qaado yani marka waxawa yani cantuug haddana u celi saasoo kale uu yidhahdo marka calaa kulli xaal saas waa sida fiican hadduu marka waxa weeye dee markaa cunto yani markaa la siiyo markiiba loo guro aan dib loo dhiginna waxa weeye iyaduna markaa waa fiican tahay laakiin sida axsanka ugu fiicani waa inuu yidhaha ila cun waayo taa waxaa ku jira tawaaduc uu isdhulligaayo ayaa ku jira inuu quudiyo oo wax siiyo oo cunto aanu gaajaysiin waa mid waajib ah laakiin cuntada noocuu cunaayo inuu wax ka siiyaa dharkana noocuu xidhanayo inuu wax ka siiyaa isla noocaas yacni waxay noqonaysaa iyadu sunne yacni nooca markaa wanaagsan ee yacni markaa dharka uu qaato noociisaasoo kale inuu siiyaa waxay noqonaysaa sunnay noqonaysaa afdal bay noqonaysaa laakiin hu uu xidho inuu siiyaa walow kuwan yaanu la mid noqonay waa waajib yadu marka midna waajib bay noqonaysaa midna sunnay noqonaysaa sunnaha waxaa noqonaya noocan nooc la mida inuu siiyo sunnihii bay noqonaysaa yaa inuu waxa weeye cunto markaa inuu siiyo asal ahaan oo xaggii cuntada uu kaa qabtiro oo cunto uu siiyo iyo inuu dhar siiyo iyadu waajib weeye laakiin nooca uu cunaayo iyo nooca uu xidhanayo kuwaas inuu siiya waxay noqonaysaa sunna ayay noqonaysaa faa'iido kale lafteedu waa ku jirtaayo waxaa laga yaabaa dee addoonkani cuntadan uu soo qaaday ee qiimaha badane fiican in naftiisii xoogaa ku tacalluqday oo aad u jeclaysanaya cuntadan in la siiyo marka dee haddaan waxba looga taagin waxaaba ka iman karta de inuu ileeyaa dhici karta inuu ileeyo ayaa dhici karta marka hurmada ama labada hurmo lafteedu waxay taraysaa inay taas marka waxaa ku dheedaa yani naftiisii aadka ugu tacalluqaysay ee uu marka muxuu kuu siin waayey muxuu caynka yani aad isu weydiinaayey inuu marka waxaweeye yani markaa e, awooddii yani marka uu naftiisu ku taganayd inay khafiifto oo ka jabtaa laga yaabaa oo taasna marka waxaweyan ishiisii ay markaa daafacanto baabu fadli lmamluuki aladii yu'addii xaqa allah baabka laba boqol iyo siddeed iyo soddon baabu fadli lmamluuk addoonka fadligiisa sheegista la sheegaayuu u baab yahay alladii kaasoo yu'addii gudanaya xaqa allaahi xaqa ilaahay gudanaayo wa xaqa mawaalii iyo iyo cidda isaga leh xaqoodana gudanaya labadii xaq buu gudanaya xaqii ilaahay iyo xaqii sayidkiisa mid walba waa gudanaya ama sayidadiisa xadiiska kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo koob iyo siddeetan wa ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal ina alcabda idaa nasaxa lisayidihi wa axsana cibaadat allah ina alcabda addoonku idaa nasaxa hadduu u nasteexeeyo lisayidihi sayidkiisa nasaxa waxay ka mid tahay ficilada marna laamka ku gudba marna xaraf ku gudba marna toos mafcuulka u qaata oo fii lugati alcarab nasaxa sayidahu iyo nasaxa lisayidihi labadaba waa la yidhaahdaa laakiin ayuhumaa afsax waxaa afsax bilaami marka lagu gudbiyaa fasaxo badan sida kutubu luqaba ay qorayaan qur'aankana ay ugu timi wa ansaxu lakum marka laamka in lagu gudbiyo baa fasaaxo badan xadiiskiina wuxuu ku yimi sida afsaxa buu ku yimi sida afsaxa ah ayuu ku yimi waxaa la mida taasoo kale shakaraa la mid oo shakarahu iyo shakara lahu labadaba waa la yidhaahdaa in marka waxa weeye toos mafcuulka loo siiyo shakarahu marka cidda loo shukri naqaya la eegaayo iyo in markaa shakara lahu la yidhahdo an ishkur lii waliwaalidayk laam in lagu gudbiyo iyadana waxaa fasaaxo badan in laamka lagu gudbiyaa fasaaxo badan laakiin nicmada haddii la sheegaayo nicmada oo kii ku nicmeeyey in loo shukri naqayo aan la sheegayn nicmada yada toos baa loo siiyaa iyada nicmada toos ayaa loo siiya qur'aankana waa ku soo aroortay iyadoo toos loo siinaayo ina alcabda idaa nasaxa lisayidih addoonku hadduu u nasteexeeyo sayidkiisa wa axsana cibaadat allah uu wanaajiyo cibaadada ilaahay falahu ajruhu maratayn waxaa u sugnaaday ajarkiisa yacnii laba goor ayaa la ajar siinaya ajarkiisa u sugnaaday falahu ajruhu ajarkiisa ayaa u sugnaaday yacni markaa laba goor ayaa ajarkiisu u sugnaado yani markaa waxa weeye laba goor baa loo labanlaabaya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa addoon laba xaq gutay xaqna waa xaqii ilaahay iyo cibaadadii ilaahay ayuu guto wanaajiyey mucaamalada sayidkiisa ama sayidaddiisa ula mucaamilayana waa hagaajiyey cidda addoon ka leh yacni dhaqanka uu la dhaqmayo ee uu maqlayo ee uu ateecayo ee u adeegayo ee uu samafalayo aanu caasiyayn ayuu wanaajiyey labadaba hadduu ka soo baxo laba ajar buu yeelanaya laba ajar ayuu yeelanayaa xadiiska kale ee soo socdaana waa la mid xadiiska kun iyo saddex boqoliyo koob iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqoliyo labiyo sideetan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam lilcabdi almamluuki almuslixi ajran lilcabdi almamluuki biddaha la mulkiyo ama addoonka la leeyahay waxaa u sugnaaday addoonkaasoo almuslixi wax islaaxinayo hagaajinaya oo mucaamalada sayidkiisana hagaajinaya cibaadada ilaahayna hagaajinaya ajraani laba ajar yacani labadii xaqba markuu gutay laba ajar baa la siinaya waladii nafsu abi hurayrata biyadih wuxuu marka abu hurayra yidhi waxaan ku dhaartay ka nafta abuu hurayre gacantiisa ku aan ku dhaarto allah ahe lowla aljihaadu fii sabiili illaahi waalxaju wabiru ummii la axbabtu an amuuta wa ana mamluuk lowla aljihaadu fii sabiili illaah jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaadaya haddaynay ahaan lahayn iyo waalxaju xajku wa biru ummii iyo samafalka hooyaday aan u samafalayaa saddexdaasi haddaynay ahaan lahayn qaar jira haddaynay ahaan lahayn way jiraani la axbabtu waxaan jeclaan lahaa an amuuta inaan dhinto wa ana mamluuk waalxaal ana anigu mamluukun anoo addoon ah cidi ileedahay oo bidda cidi leedahay ah inaan dhintaan jeclaan lahaa laakiin hadda inaan saa jeclaado waxaa ii diiday yacni jihaadkii inuu jiro xaj jiro yacni samafalkii hooyadayna jiro markaa dee haddaan addoon noqdo uma gacan bannaanaanayo saddexdaas muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna isla sidii hore ayuu sheegayaa wuxuu tilmaamayaa addoonka muslixa ah ee waxa weeye cibaadada ilaahay iyo sayidkiisa inuu ateeco mid walba wanaajinaya inuu laba ajar yeelanayo ajar waxaa laga ajar siinayaa xaqa ilaahay uu gutay xaqa markaa sayidkiisa uu gutayna waa laga ajar siinaya marka halkaa fadli weyn ayuu ku helaya addoonku marka wuxuu ka mid yahay ashyaada labada ajar yeelataa ayuu ka mid yahay xadiidka intan dambe waxaa odhanaya abu hurayra odhanaya waxaa dhacday riwaayaadka qaarkood in markaa uu u muuqday si idraaj ah ama mudraj ah oo aan markaa ka soocnayn xadiidka marka aan ka soocnayn oo daahirkeeda la moodaayo in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam la moodaayo inuu yidhi lowla aljihaadu fii sabiili illaahi waalxaju wa biru ummii la axbabtu an amuuta wa ana mamluuk marka taasi waa mudraj sida saxiixa waxay tahay inuu hadalkii abu hureyre intan dambe tahay inaanay nebiga calayhi salaatu wasalaam hadalkiisii ahayn waxaana caddaynaya riwaayaadka markaa caddaynaya oo hadalkii abu hureyre inay tahay caddaynaya ayaa markaa laga garanaya waxaa kaloo laga garanayaa macno ahaan wa biru ummii baa ku jira nebigana calayhi salaatu wasalaam hooyadii waxay dhimatay isagoo yar oo sabi a dhimatay marka dee hooyo uu u samafalaaba uma noolayn ya waayo isagoo sabi ah oo markaysaga waxaa yacni tobanka aan gaadhin dhowr sano jira ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam hooyadii geeriyooto ay dhimatay saas aawoodee inta dambe marnaba hamoodin haddii riwaayaadka kale xataa kugu soo baxaan in marka hadalkii nebiga ay ka mid tahay u qaadan waxaa kaloo laga qaadanayaa tamanniga saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam shayga khayrka ay tamannin jireen oo waxba wuxuu ka fadli badan yahay inay jeclaan jireen xadiidka kun iyo saddex boqol iyo labiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo siddeetan wa abi muusa alashcariy radia allahu canh qala qala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam almamluku aladii yuxsinu cibaadata rabbih wa yu'addii ila sayidihi aladii calayhi min alxaqi walnasixati waltaaca rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calaya bakhayl waxa ah ka agtiisa laygu xusaan igu sallin kaasaa bakhayla nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam almamluuku aladii yuxsinu cibaadata rabbih almamluuku addoonka ka la mulkiye biddaha ah alladii kaasoo yuxsinu hagaajinaya oo wanaajinaya cibaadata rabbih cibaadada rabbigii u caabudayo wa yu'addii ilaa sayidihi aladii calayhi min alxaq wa yu'addii ilaa sayidihi u gudaaya ilaa sayidihi sayidkiisa u gudaaya alladii kii u gudaya waa mafcuulkii yu'addii waa xaqii la gudaayey waa xaqu bixinayee la imanaayey ee uu samaynaayey alladii alxaqa alladii alladii kii u gudaaya calayhi korkiisa ku sugan oo min alxaqi xaq ah iyo waalnasiixati nasteexa ah daacadnimo ah iyo waataacati atiicitaan uu ateecayo maqlaya ah lahu ajraani laba ajar ayaa u sugnaaday rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa addoonka cibaadada ilaahayna wanaajinaya oo allah keligii caabudaya itibaac iyo sunnana ku caabudaya ixsaanka cibaadadu muxuu noqonaya ixsaanka cibaadadu wuxuu noqonayaa alikhlaas waalmutaabaca in cibaadadii lagula yimaado ikhlaaso ilaahay dartii loo sameeyo niyo saafi a ah lagula yimaado marlabaadkana sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam in la raaco oo allah waxaa lagu caabudaya wax nabiga calayhi salaatu wasalaam lagala kulmay inuu yahay qabla dalikna markaysaga iimaankiina lala yimaado saddexdaa arrin hadday cibaadadu kulansato aliimaan walikhlaas walmutaabaca waxay noqonaysaa cibaado lagu samafalay noqonaysa cibaado lagu samafalay ayay noqonaysa oo la wanaajiyey almamluuk aladii yuxsinu cibaadata rabbi wa yuaddi ila sayidihi aladii calayhi min alxaqi walnasixati walطaaca yacni una guday kii korkiisa ku sugnaaday oo xaq iyo nasteexa iyo taacaana sayidkiisa u guday oo siiyey ya wuxuu leeyahay laba ajar buu leeyey aan caasiyinoo diidin xataa waxa weeye ra'yiga wanaagsanee u muuqda waa inuu markiisa u gudbiyaa u sheegaa yacni u samafalaa oo wanaajiyaa yacni markaa talada wanaagsan kula taliyaa wixii loo diro qabtaayo ateecaa ee marka waxa weeye marka uu awoodi karayo uu la yimaadaa aan dembi ku jirin u khidmeeya u adeega wahaakada marka laba ajar ayuu markaa yeelanaya xadiiska kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo afariyo siddeetan wa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu muusa alashcari qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi halaasatun lahum ajraan saddex laba ajar bay leeyihiin yacnii saddexdaa mid waloo ka midiba laba ajar buu yeelanayaa rajulu min ahli lkitaabi aamana binabiyihi wa aamana bimuxamed rajulu min ahli lkitaab ka koowaad ee saddexda ka midii waxa weeyaan waa nin ahlu kitaabka ka mida oo ama yahuudi ahaa ama nasraani ahaa ninkaasoo aamana binabiyih ninkaasoo nebigiisii rumeeyey calayhi salaatu wasalaam wa aamana bimuxammed yacnii rumeeyeyna nebi muxamedna rumeeyey calayhi salaatu wasalaam laba ajar buu isagu yeelanaya waalcabdulmamluuku addoonka la mulkiye laleeyahayna idaa addaa markuu guto xaqa allaahi yacni allah xaqiisa markuu guto wa xaqa mawaaliih iyo cidda isaga lehee sayidyadiisa ah xaqoodana markuu guto isaguna laba ajar buu yeelanaya wa rajulun kaanat lahu amah iyo nin kaanat lahu amatun waxaa u sugnaatay addoon fa addabahaa addoontaa waa edbiyey oo fa axsana waa wanaajiyey ta'diibaha edbinteedii ayuu wanaajiyey oo si wanaagsan buu u edbiyey oo aadaabtii akhlaaqda wanaagsan buu baray wa callamahaa waa baray diinka oo fa axsana waa wanaajiyey tacliimahaa baristeedana waa wanaajiyey siduu diinka u baraayo baristiisa uu diinka baraayona waa wanaajiyey uma actaqahaa intaa kadibna waa xoreeyey fa fatasawajahaa waa guursaday falahu ajraani isaguna laba ajar buu leeyihi muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiidkani wuxuu sheegayaa saddex mid waliba laba ajar yeelanaayo ayuu xadiidku sheegayaa waxay ka mid tahay asaaliibta nebiga sala allahu aleyh wasalam dadka cilmiga u bari jiray siyaalo badan oo kala duwan buu u bari jiray oo wakhtiyada qaarkood buu cadad u sheegaa oo u ijmaaliyaa dabeedna u tafsiiliyaa markaasaa la odhanayaa saddex baa caynkaasa afar baa sidaasa shan baa sidaasa yani waxa weye toddobaad sidaasa yani waxa weeyeen waa asaaliibta nebigu calayhi salaatu wasalaam oo dadka diinka u bari jiray yacnii inuu marka waxa weye caddada ugu sheego oo caddadkii marka hore intuu ijmaaliyo oo duuduubo ayuu haddana marka waxa marka dambe tafsiiliya ijmaalun uma tafsiilun waa la duuduubayaa si guud baa loo sheegaya ya isagii oo duuduuba isagii oo marka waxa weeyaan markaa kooban marka dambena waxaa la sheegaya isagii oo fidsan ayaa markaa la sheegaya ashyaa kale waa soo arooreen oo saddexdan aan ahayn oo iyagana laba ajar lagu helaayo waa soo arooreen marka waxa weeye ashyaa kalea jira laakiin saddexdan baa xadiiska soo gaaryeelaya saddex mid waliba wuxuu yeelanayaa laba ajar mid waxa weeye waa nin ahlu kitaaba oo nebigiisii rumeeyey kadibna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumeeyey waxaa loo jeedaa si xaqa inuu u rumeeyey ninka ahlu kitaabkii hadduu markaa waxa weeye dee gaaloobay oo kufri markaysaga uu ku sugnaa oo nebigiisiiba ka kufriyey oo uu lahaa ciisa ilaaha ama ina ilaahaya fadiilada caynkaasa yeelan maayo laakiin shareecadii nebigaa isagoo haysta oo aan ka kufrinin yaa ayuu dabeedna markaa waxaa soo gaadhay risaaladda nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam loo soo dhiibay markaasuu nebi maxamedna rumeeyey wuxuu yeelanayaa laba ajar buu yeelanaya laba ajar ayuu yeelanaya waa sida waraqatu bnu nawfal ya laba ajar buu yeelanaya waa sida salmaan laba ajar buu yeelanaya yacni waxa weeye ciddii markaa yacni diinkaa markii hore ku sugnayd oo aan marka waxa nebigaa hore ka kufrinin ee markaa diinkii uu nebigaasi la yimi ee soo gaadhay ku sugnaa ee nebi maxamedna rumeeyey laba ajar buu yeelanaya ajar waxaa laga ajar siinayaa nebigii hore uu rumeeyey ee uu raacay ajar labaadna waxaa laga ajar siinayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu rumeeyo raacay ka labaad waxa weeyaan waa addoon xaqiisa iyo xaqii sayidkiisa mid walba gutay isaguna laba ajar buu yeelanaya axaadiistii horena waa ku soo aragnay ka saddexaad waxa weeyaan waa nin addoon lahaa addoontii uu lahaa buu marka waxa akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan buu baray waa edbiyey yacni diinkii buu baray yacni waxa weeye kadibna waa xoreeyey kadibna waa guursaday iyadoo xor ah ayuu markaa guursaday kaasina laba ajar buu yeelanaya yacnii xaggii markaa waxa weeye jidhkeeda iyo xaggii ruuxdeeda mid walba waa xoreeyey xaggii ruuxdeeda waa xoreeyo de wuxuu ka saaray cubuudiyadii markaa shirkiga iyo wax la mida ay la iman lahayd oo cid kale ay caabudi lahayd oo marka diinka islaamka dee uu baray akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan baray diinkii islaamka baray yacni waxa weeye diinkii ay rumaysay oo raacday xaalka caynkaas ah ruuxdeedii iyo nafteedii wuxuu ka xoreeyey shirkiyaadkiibuu ka xoreeyey inay makhluuq addoon u noqoto ay caabuddo jasadkeediina waa xoreeyo yacni markaa wuxuu ka dhigay mid xora ayuu ka dhigay iyadoo xora ayuu markaa haddana guursaday markaa haddana guursaday yacni khiyaarkeeda iyo ogolaanshaheeda uu ku guursaday marka calaa kulli xaal hadduu sidaa yeelo wuxuu yeelanayaa laba ajar buu yeelanaya laba ajar ayuu yeelanaya marka wuxuu ka mid tahay ashyaada labada ajar lagu helo ayay ka mid tahay wuxuu u keenay ta ayuu u keenay baabka axaadiis badan buu soo arooriyey oo dhammaantood tilmaamaya laba ajar tilmaamaya taasina waxay tahay addoommaha laftooda inay ogaadaan xaal fadlileh inay ku jiraan haddii ay xaqa ilaahay iyo xaqa sayidkoodaba gutaan ayaa markaa axoo ku sugan baabka laba boqol iyo sagaaliyo soddon baabu fadli lcibaadati fi lharji cibaadada wakhtiga fitanka lala yimaadaa fadliga ilaaduu u baab yahay wa huwa alikhtilaatu waalfitanu wa naxwuha harjigu waxa weeye waa alikhtilaatu isdhexgalka weeye iyo waalfitanu fitnooyinka wa naxwuha iyo ashyaada la midka yacnii dadka ay qasan yihiin ee dagaaladu jiraan ee fitnooyinku jiraan ee waxa weeye markaa dadkii ay yacni markaa xaalad deggan aynay ku sugnayn sida fitanka iyo dagaalladaas wakhtiyada lagu jiro waa wax qofkii cibaadada ka mashquulinay waxay dad fara badani markaa dee ku mashquulayaan qiila wa qaal sidanaa la yidhi sidanaa la yidhi sidanaa la yidhi yacni waxa weeyaan waxay ku mashquulayaan yacni markaa werwerro waxay ku mashquulayaan yacni waxaasi quluubta marka waxa weeye inay wax ka beddelaan marka ruuxa cibaado xaaladdaa qaabila xaal eh, fadli badan buu ku sugan ya xaal fadli badan buu ku sugay marka waxaa soo gelaya alikhtilaad iyo walfitan yacni wakhtiyada mudaaharaadyadu jiraan wakhtiyada dagaaladu jiraan wakhtiyada marka waxa weeye kacdoonnadu jiraan ashyaada noocaasoo dhammi waqtigay jiraan yacni waxa weeye waxay soo gelaysaa harjigay soo gelaysa harjiga macaani badan baa lagu fasiray axaadiista qaarkood waa soo aroortay harjiga qatliga ku fasirtay wayaksuru alharju qaal wama alharju qaala alqatlu waa dilka laakiin macaani badan buu leeyahay dilku waa ka mid markaa macnaha lagu fasiro waxaa soo gelaya yacni markaa fitanka iyo isdhexgalka iyo ikhtilaadka iyo kacdoonnadaas iyo mudaharaadadaas iyo dagaallada marka intuba waa soo geliyeen intuba waa soo geliyeen xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can macqil bni yasaarin radia allaahu canhu qaala qaala rasuul ullahi sala allahu aleyh wasalam alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilay rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alcibaadatu fi lharji cibaadada la cibaadaysto filharji wakhtiga fitanka iyo isdhexyaaca ee gudaheeda la cibaadaystaa iyo dagaalladu markay jiraan dagaallada muslimiinta dhexdooda ah markay jiraan ka hijratin ilay waxay markaa la mid tahay sidii hijro aniga lay soo hijroodoo kalay la mid tahay xagga fadliga rawaahu muslim muslim ayaa soo wariyey marka waxaa laga qaadanayaa wakhtigaa dadku khaflada ku sugan yihiin ee ay markaa wax kale ku mashquulsan yihiin ee waxaweeye dadka ay isgarab yaacayaan ee mashquulkaa kale marka ay jiraan iyo waxyaalahaas ee fitankii ay jiraan cibaadada ilaahay la caabudaa inay fadli badantaa laga qaadanaya waayo hijrada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo hijroodaa way fadli badan tahay marka fadli taa la midaa lagu helaya marka cibaadada wax caawinaya aynay jirin ee wax qofkii ka mashquulinaya ay jiraan oo ay badan yihiin qofka naftiisa cabiidiyo cibaadadii ku xambaara yaa dawaacidii cibaadada u yeedhaysayna ay markaa yar tahay fadligeedu waa ka sii badanayaa marka asbaabtii cibaadada markaa kallifaysay ay badan tahay oo cibaadadii sahlan tahay oo mashquulku markaysaga uu yaryahay qofka cibaadada ka mashquulinaya waxaa ka fadli badan marka cibaadadii wax ka mashquulinaya ay jiraanoo badan yihiin oo u joojin waayo cibaadadii qaabilo wuxuu noqonayaa xaal fadli badan inuu ku sugan yahi xaal fadli badan inuu ku sugan yahi wakhtiyada siyaasadaha iyo kacdoonnada iyo mudaharaadada iyo yacni dagaalada muslimiinta dhexdooda iyo waxaasoo dhan waxa farabata qiila waqaala iyo maxaa la yidhi iyo maxaa soo baxay iyo muxuu markaysa marka waxaan markaa eh, ka soo yeedhay iyo maxaa marka waxa weeye waxyaalaha su'aalaha nooca ku saabsan ayaa markaysaa wakhti badan qaata oo qofkiina ka mashquulinaya cibaadada ka mashquulinay baabka laba boqol iyo afartan baabu fadli samaaxati fi lbayci waalshiraa'i walakhdi waalcataa sahlanaansho in lagula yimaado iyo saamaxaad fadligay leeduhu u baab yahay fi lbayci iibinta wax la iibinayo iyo washiraa'i iibsiga wax la soo iibsanayo lasoo gadanayo iyo walakhdi qaadashada wax la qaadanayo iyo walcataa'i bixinta wax la bixinayo inta mid walba in la sahlo la saamaxo yacni marka waxaa yacni la farabadiyo sahlanaanshaha iyo saamaxaadda iyo xusni qadaa iyo waxa weeye markaa yacni xukunka wanaagsan iyo qadaaga wanaagsan ama gudista wanaagsanee si fiican wax ugu gudo yacnii cid buu marka waxa weyan wuxuu leeyahay u gudayaa waxa uu gudayo inuu si wanaagsan ugu gudo u bixiyo waxaa lagu leeyahay wataqaadii dalabka uu dalbayo doonaayo wixiisa in loo gudo oo la siiyana si wanaagsan inuu dalbo yacni midna waxa weeye waa alqadaa waa bixinta uu bixinaayo oo uu gudaayo wixii lagu lahaa markaasuu si wanaagsan u bixinaya oo isaga qaanbaxaya laga yaaba markaysaga waxawa yani wixii lagu lahaa wax ka badanba inuu bixiyo wataqaadina waxa weeye si wanaagsan buu markaa uga dalbayaa wuxuu isagu leeyahay oo odhanayaa gashagayga isii qaantaydii isii yacni waxa weeyaan markaa saas aanu qofkii yoongaynayn oon dhibaataynayn aanu hatigayn wa irjaaxi ilmikyaal yacni iyo beegga markaa in la miisaan badnaysiinayo oo la wafaynayo waalmiisaan miisaankana la wafaynayo waalnahyi can iltadfiif iyo reebista la reebaayo in markaa waxa wax laga garoocdo marka waxa weeye eh, wax la miisayo miiskii in wax laga garoocdo in la reebay oo la diiday wa fadli indaari lmuusiri almucsira waalwadci canhu wa fadli indaari almuusiri iyo kii waxa weeye khaniga ahaa ee xoolaha lahaa ee hantiilaha ahaa kaadintu u kaadiyaa fadligay leedahay almucsira kaan markaa waxba haysanin yacni daynkii uu ka sugayo o u kaadinayo almucsir waa kii aan waxba haysan dayn baa lagu leeyahay waxna ma haysto wuxuu dayntii iskaga bixiyo ma hayo markaasuu u kaadiyey ou ka sugay ilaa intuu helaayo daynkaa wuxuu iskaga bixiyo iyo walwadci canhu iyo fadligay leedahay inuu kaba dhaafo oo ka cafiyo daynkiiba waa ka dhiga oo yihi waan kaa cafiye iska orod ya yacni waxa weye mucsirkiibuu ka cafinaya canhu ay cani lmucsir waa saas weeye marka labada mid waliba fadli bay leedahay inuu daynka marka waxa weeye intuu helaayo inuu ka sugo iyo inuu kaba dhaafaba midna waajib weeye midna waa sunne waxaa ah inuu ka sugaa ilaa intuu helayo waa waajib inuu ka dhaafaana waa sunne wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysarah wa an tasaddaquu khayrun lakum qaala allahu tacaala allah waxau yidhi wamaa tafcalu min khayrin faina allaha bihi caliim wamaa tafcalu wax kastaa samaysaanoo min khayrin khayr ah fa ina allaha bihi caliim allah waa u cilmi badan yahay yacni waana idinka abaalmarinayaabaa ka laasimaysa wa qaala tacaala allah waxau yidhi wayaa qawmi isagoo ka xikaayoonaya hadalkii shucayb wayaa qawmi tolkayo wa awfu lmikyaala oofiya beegga walmiisaana iyo miisaanka bilqisti cadaaladku oofiya xaala cadaalad ku dheehan tihiin oofiya wala tabkhasu nnaasa dadka ha ka dhiminoo ha ka nuqsaaminina ashyaa'ahum ashyaadooda ha ka nuqsaaminino ha ka dhimina wa qaala tacaala allah waxau yidhi weylun lilmutafifiin yacni waadi naareed ama tog naareed wuxuu u sugnaaday lilmutafifiina kuwa markaa yacni wax garoocanaya oo miiskii iyo miisaankii wax ka dhimaya ama ha u sugnaado oo ay tahay ducaa'u calayhi lagu habaarayo waxaana markaa ducaa'u calayhiga laftiisa u dhacaysaa taxqiiq bay iskaga dhacaysaa yacni ay ku dhacaysa ayaa laga tilmaamaya aladiina ida iktaaluu cala annaasi yastawfuun mutafifiintu waayo aladiina kuwii weeye ama laga sifeeyo ama marka waxa yani la yidhaahdo yani hum baa loo qadaraya kaannahu in laisweydiiyo le mutafifiintu waayo markaasaa la aladiina ay hum aladiina kuwii weeye ama mutafifiintaasoo aladiina kuwaasoo ida iktaaluu markay markaa beeg dalbayaan oo leeyihiin noo beega bimacnaa noo galaameeya cala annaasi dadka markaysaga ay ka dalbayaan inay markaa u galaameeyaan ama ay u miisaan yastawfuun weydiisanaya in loo wafeeyo loo dhammaystiro oo loo kaamil yeelo marka iyagu markaa ay doonayaan inay qaataan raashinko loo beego waxay leeyihiin war wafee war kordhi war kordhi waidaa kaaluuhum marka iyagu dadka wax u beegayaan aw wasanuuhum ama ay u miisaamayaan yuksiruun waa kuwa khasaaraynaya weyi way khasaaraynayaan yacani waxbay ka nuqsaaminayaan yacni dadkii waxa weeyaan siday ula mucaamilayaan waa kala duwan tahayoo markay iyagu doonayaan in loo wafeeyay rabaan markay iyaga laga doonayana dadkii u wafayn maayaana way garoocanayaan waa nuqsaaminayaan alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuuun miyaanay u malayn kuwaasi annahum mabcuuuuna in la soo saaraayo liyowmin cadiim maalin weyn daraaddii in loo soo saarayo yacni miyaynay sidaa marka waxaan yani malaynayn hmm, miyaynay ogeyn ama liyowmin cadiim ay fii yowmin cadiim maalin weyn gudaheed in la soo saarayo yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin maalinta dadku markaa ay istaagayaan lirabbi alcaalamiin oo rabbulcaalamiinka isu taagayaan maalintaa in la soo saarayo gudaheeda miyaynay ogeyn miyaynay ogeyn liyowmin cadiim waxaa ka dambeeya yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin waxaa ku bannaan in ficil loo qadaro acnii yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin marka ficilkaa loo qadaray ayaa markaa nasbinaya oo ku camal falaya markii la yidhi liyowmin cadiim ayaa la sii caddaynayaa acnii yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin waxaan u jeedaa maalintay dadku isu taagayaan rabbualcaalamiinka weji labaad waxay tahay in la yidhaahdo mabcuuhuuna ayaa ku camalfalaysa waxaa la soo saarayaa yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin maalintaasaa la soo saaraya ay darf waxay u noqonaysaa mabcuuhuuna weji saddexaad waxay tahay in la yidhahdo liyowmin baa laga beddelayaa dabeedna waa la bineeyey sida markaa qiraa'adii la akhriyey hada yowmu yanfacu asaadiqiina qiraa'o labaad baa jirta oo markaysaa kor dhigaysa marka qiraa'adii la binaynaayo wey ka awjuhdaasaa ku bannaan aayaadkan waxaa laga qaadanayaa in beegga iyo miisaanka la dhammaystiro aan la garoocan aan la nuqsaamin ayaa laga qaadanayaa waxaa kaloo ku sugan gooddi iyo waciid loo goodiyaayo cidda marka waxa weeye iibka markay wax iibinayaan miisaanka ama beegga wax ka nuqsaamiya yacnii mikyaalkiiyo miisaanku maxay ka mikyaalku waa wixii galaamayn oo kale ku saabsan ee galaan oo kale la dardaraya qiyaastiisu noocaa tahay miisaankuna waa wixii kafada la saarayo oo la miisaamayo yacni saas wey marka farqigaasaa u dhexeeya marka kuwa mutafifiinta waa loo goodiyey oo yacni waxa weeye wax garoocanayo nuqsaaminaya oo dadka xuquuqdoodii wax ka mid ay la hadhayaan dee hadduu caado sidaa ka yeesho waxay noqonaysaa qof walba markuu in kala hadho waxa uu la hadhaya wax badan maaha yani waxaweye tafiif waxaa la yidhaha maxay yani shayga qaliilka yar waxaa laga yaaba wuxuu la hadhayaa waa qadhiidh waa in yar oo qadhiidha ayuu la hadhaya laakiin dee intiibaa biirays markuu maalin walba markaysaga soddon qof kala hadho oo uu sidaa caadadiisu tahay waa ku biiraysaa ku biiraysaa xuquuqu naas baa ku biiraya marka dee waxa weye waa dembi weyn wey waa dembi weyn wey waxaanay rabaan marka iyagu markaa loo miisayo ama loo beegayo in loo dhammaystiro la wafeeyoay rabaan loo wafeeyo ayay rabaan dee akhlaaqdii wanaagsanayd ma dadka akhlaaqda wanaagsan lagula dhaqmaya waxay tahay walyaati ila annaasi biladii yuxibu an yu'taa ilay dadka hawla yimaado ha kula dhaqmo wuxuu jecel yahay qofku in isaga lagula dhaqmo laakiin inuu yidhahdo anigana ha wafeeyo anna cid wafayn maaye in baaban ka goosanaya waa garoocanaya dee waxay noqonaysaa waxa weeye ta noocaasi markaa dulmi bay noqonaysaa dulmi ayay noqonaysaa aayaadkan waxay ku soo degeen weylun lilmutafifiin yacnii nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimi yacni reer madiina waxay ahaayeen dadka ugu miiska xun bay ahaayeen oo dee markaa sidaa u nuqsaaminayey yacni beegga ay wax beegayaan ama miisaamayaan markaa dabeedna sababta noocaasi ku soo degtay markaa dee miiskii markii dambe waa hagaajiyeen waa wanaajiyeen mid wanaagsan ayay ka yeeleen wahaakada waxay kaloo culammadu ka daliishadaan aayadahan dadka xuquuqdoodana inaan waxba laga nuqsaamin oo sidaa marka waxa raashinkii aan waxba looga garoocanayn waxba looga nuqsaaminayn xaqooda in loo wafeeyo loo dhammaystiro la wada siiyo ay tahay xagga xuquuqda kalena ama cirdiyada ku tacalluqa ama waxa la midkaa ku tacalluqa xuquuqda kale dadku leeyihiinna waa in la wafeeyaa loo dhammaystiraa oo ruuxu inuu yidhaahdo markayse marka waxaan yacni sida aniga layla macaamilayo sida markaa dadka kale aan loo macaamilaya waa kala duwanaanays anugu markaysaga xuquuqda markaysaga waxaan u wafaynayaa ma jiro ruux walba markaysa marka waxa weeye wanaaguma sheegaayo yacni waxa weeye haddaan markaa in yaro xumaanan ku arkana waa tuuraya yacni uu si ay yidhaahdo uu yidhaahdo waxa weeye markaa cidda qaldanta oo cudur daari maayo laakiin anigu haddaan qaldamo halay i cudur daaro haddii aan markaysa caynka yacni waxa weeye wanaaggayga markaysa markaa geesha laga eego anna cidna waxba u eegi maayo dee taa lafteeda culammadu waxay yidhaahdeen yacni waxa weye waxay soo gelaysaa tadfiifkii bay soo gelaysa marka waxaa la rabaa yani xuquuqaha markaysaga yani cadaalad in la sameeyo oo dadka xuquuqdooda loo oofiyo oo wax marka waxaweeye aynay qabin aan dhalada laga saarin oo aan markaysa waxa loo nisbaynin kullu daalika ayaa soo gelaysa yidhahdeen marka ahlucilmigu wadda ka eeg markaysa markaa yani tafaasiirta markay culammadu markaa fasirayaan aayaadkan ay fasirayaan cabdiraxmaan ibn nasir asacdi iyo culammada kaleba markay fasirayaan bal hadda u noqon xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rajulan ata anabiya sala allahu aleyh wasalam yataqaadaa abu hurayra waxa uu sheegay in nin nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yimi yataqaadaahu xaaluu ka doonaayo inuu u gudo dayn uu ku leeyihi nebigu dayn ku yeeshay daynkii buu nebiga ka rabaa inuu nebigu daynkiisi siiyo ayuu ka rabaa fa aghlada lahu markaasuu hadalka ku adkeeyey ka adkaynaya waa ninkii cidda lagu adkaynayaana waa nebiga calayhi salaatu wasalaam yacani nebiguu qaannabaya uu leeyahay daynkii isii dayntaydii aan kugu lahaa isii dabeedna si wanaagsan oo dhimirsan uma weydiisana si adag ya ou hadalka adkaynaayo u weydiisay fa hamma bihi asxaabuh waxaa ku hamiyey asxaabtii nebiga sala allahu aleyh wasalam saxaabadii nebiga ayaa ku hamiyey ninkaas inay markaa yani gacan u qaadaan ama ay marka waxa weeye yani ay iyaguna markaa yani arrinkaa ka jawaabaan dhibis ay dhibayaan oo edab darre inuu markaa ku kacay oo marka waxaweyan yani aan munaasib ahayn ayay marka waxaweeye sidaa ugu hamiyeen faqaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam markaasaa waxau ihi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam dacuu iska daaya buuhi ninkan fa inna lisaaxibi alxaqi maqaala maxaa yeelay ninka xaqa lihi waxaa u sugnaaday odhah baa u sugnaatay bimacnaa yacni waxa weeye maadaama uu isagu markaa wax ka maqan yihiin oo dayn uu leeyahay oo nin xaq le uu yahay yacni waxa uu leeyahay odhaah ayuu markaysaa markaa yeelanayaa oo hadduu markaa waxa weeye dee markaa wax sheegto ama markaysa markaa uu cawdo ama uu yidhahdo waxaygiisii iyo wax la mida garbu u leeyihi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa iskaga jeestoo taqaadi buu ka sameeyey waxba kama soo qaadin sida edabdarrada leh ee uu hadlay taas marka waxa weye waa iska dhaaf uma qaala dabeedna nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi actuuhu sinnan mila sinnih yani waxa uu ka qaatay neef geela inuu ahaa baan filaya wuxuu ka daynsaday actuuhu siiya buu yidhi sinnan yacni markaa da siiya mila sinnihi da'diisii oo kale ah bimacnaa neefkii laga qaatay da'duu ahaa neef la da'a ah siiya neef la da'a ah siiya qaaluu waxay yidhahen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow laa najidu ilaa amhala min sinni laa najidu ma helayno ilaa amhala min sinnihi mid ka wanaagsan mooyaane da'diisii neef la da'a ah neefkii ma hayno laakiin mid ka wanaagsan oo ka weyn ayaannu haynaa ka qiimo badan da' uga weyn qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam actuuh siiya kaa ka wanaagsan ee ka weyn siiya fa inna khayrakum waxaa idinku fadli badan oo idinku khayr badan axsanukum ka idinku wanaagsan qadaa'an xagga guditaanka markaa daynka layska bixinaayo ka marka waxa weeye ugu qadaaga wanaagsan oo siduu isaga guday ay ugu fiicnaansha badan tahay oo wixii lagu lahaa siyaadaba ku dara kaasaa marka idinku khayr badan muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiskan waxaa laga qaadanayaa kow yacni ruuxii markaa daynka lahaa cidduu daynka ku lahaa inuu markaa weydiisan karo waa midda kale hadduu markaysagaa hadalka xoogaa marka waxaweeye uu wax yidhaahdo ama uu cawdo ama wax la mida odhahdaas inuu markaa xaq u yeelanaayo fa inna lisaaxibi alxaqi maqaala waxaa kaloo laga qaadanayaa hadduu xataa hadalka marka uu adkeeyo in waxaweeye layska dhaafo taas oo loogu cudurdaaro waxa ka maqan waa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa daynka marka layska bixinaayo yacni in wax lagu daraa oo siyaado la raaciyaa inay tahay afdal inay afdal tahay ayaa laga qaadanaya dhacdadan oo keliyana ma ahee meelo kaleba nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa waa sameeyey oo jaabir ibni cabdillaahi markuu ka iibsaday ee awrkiisii markuu ka iibsaday lacagtii markii dambe madiinuu ku siinayey markay safarka ku maqnaayeen baanu ka iibsaday markuu lacagtii siinayey fa zaadahu baa ku sugnayd lacagtiina waa siiyey siyaadana waa ugu daray siyaadana waa ugu daray waa baabkan weeye faina khayrakum axsanukum qadaa noocaasay noqonaysa amhalana waxaa loo jeedaa bimacnaa afdala waa mid ka wanaagsan baa laga tilmaamaya qadaagana waxaa loo jeedaa waa adaaga daynka la yska gudaayo ayaa looga jeedaa waayahay su'aal haddaan halkaa idin weydiiyo dayn hadduu ahaa tii markaa jaabir ziyaadadan lagu daray miyaanay ribo noqonayn yaa ka shabaabaya haye waa garta waa garta baaraka allah fiik waa saas weeye deynta marka wax lagu daraayo hadday tahay ziyaadadu mid la shardiyey marka hore oo lagu ballamay waxay noqonaysaa ribay noqonaysaa laakiin ziyaadada haddaan marka hore la shartinin oo sharti aynay ahayn laakiin markii la bixinayo deynka la dhammaystiraayey xaaladdaa lagu siyaadiyey oo weliba ka hor aan lagu siyaadin markuu daynkii kala maqnaa dhexdeedii hadduu ku yidhaahdo weliba siyaadaan kugu soo dari doonaa oo deedna sidaas markaa waxa weeye ay noqoto inay ka horraysay wakhtigii qadaada waxay noqonaysaa markaa lafteeda midaan marka waxan markaa sax ahayn bay noqonaysaa laakiin markuu daynkii siinayey xaaladda noocaasa siyaadada uu ku daraa waxay noqonaysaa ixsaan iyo tabarruc riba noqon mayso markaa siyaadada la shardiyey ayaa ribadu soo gelaysaa tan soo geli mayso xadiidka kun iyo saddex boqol iyo lixyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo siddeetan wa can jaabirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal raxima allahu rajulan samxan ida baaca wa ida ishtaraa wa ida iqtadaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam raxima allahu allah ha u naxariisto rajulan nin ha u naxariisto ninkaasoo samxan sahlan oo dhimirsan oo nin ad adag aan ahayn ee sahlanaanshaha la imanaya idaa baaca markuu wax iibinayo wa ida ishtaraa iyo markuu wax soo iibsanayo wa iqtadaa iyo markuu wuxuu leeyahay in la siiyo uu dalbanayo iqtidaagu waxa weeyaan waa markuu leeyahay war waxaygii isii daynkaygii isii markuu dalbanayo si dhimirsan oo sahlan inuu u dalbanayo weliba waxaa ku sugnayd waida ida markuu wax gudayo ama markaa waxa weye wax iska bixinayana sahlan kaas ilaahay ha u naxariisto rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa xadiiska soo wariyey wa qadaa idinkuma darin sooma yaa nusukin munaasib bay kollay baabka u ahaydoo dee xusnuulqadaa iyo wataqaadii labaduba waa ku jireen inkastoo xadiiska horeba dee axsanukum qada'an ay ku sugantay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa dhimirsanaanta nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ammaanaayo cidda la timaadana inuu u ducaynaayo yacnii qof adag oo yacni waxa weeye dhib badan oo wixii idinkala galaa ay yahay xadhig maran wax fiican maaha waxaa fiican sahlanaanshaha iyo dhimirsanaanta fiican markuu isaga wax laga doonaayo iyo markuu wax doonaayo mid walba markuu wax iibsanayo iyo marka wax laga iibinayo mid walba qofka sahlan ee dhimirsan ee aan muslimka dhibayn ee aan marka waxawe adadkayn ee wax walba sahlanaanshaha ka dooranaya kaas ayaa nebigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam marka waxaa laga qaadanayaa yacni fadlu assamaaxa assamaaxa waxaa loo jeeda assuhuula waa dhimirsanaanta iyo debicsanaanta weeye qofkii aanu ahayn qof markaa adag oo dhible aanu ahayn qof sahlan oo dhimirsan marka uu yahay yani marka waxa markuu gar sheeganayo marka gar loo sheeganaayo markuu waxaweeye in wax loo gudo dalbaayo markuu isagu marka wax iska bixinaayo markuu wax iibsanayo markuu wax iibinayo mid walba suhuulada iyo dhimirsanaanta iyo samaaxada la imanaya kaasuu nebigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam marka waxaa laga qaadanayaa in laynagu boorinayo suhuulada iyo samaaxada yani dhimirsanaanta iyo debicsanaanta in laynagu boorinayo xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can abi qataadata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul abi qataada waxau uhi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaya man sarahu an yunajiyahu allahu min kurabi yowmi alqiyaama man sarahu ku kastay farax geliso an yunajiyahu allahu inuu ilaahay ka badbaadiyo min kurabi yowmi alqiyaama maalinta qiyaame kurbadaheeda iyo dhibaatooyinkeeda falyunafis can mucsir falyunafis ha ka tanfiisiyo bimacnaa ha ka farajedo can mucsirin mid waxa weeye daynkii aan iska bixin karayn mucsirku waa qofaan waxba islahayn oo yacnii daynkii lagu lahaa wax alla wuxuu iskaga bixiyo ma hayo waa mucsir muusir waa kii iladnaayo xoolaha lahaa wey ayaa muusir la mucsirna waa lidkiis waa kii waxa weeye markaa faqiirka ahay ee waxna aan haysan daynka wuxuu iskaga bixiyana aan haysan falyunafis ha ka tanfiisiyo bimacnaa ha ka farajedo oo kurbada markaysaa ha ka neefiyo bimacnaa waxaa loo jeedaa yacni markaa ha uga farajado can mucsirin mid waxa weeye markaa daynka aan iska bixin karinoo waxba aan haysan aw yadac canhu ama ha ka dhigo ha ka dhigo waxaa loo jeeda ha ka dhaafo ha ka cafiyo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa ruuxii markaa eh, ay farax gelinayso kurbadaha iyo dhibaatooyinka maalinta qiyaame inuu ilaahay ka badbaadiyo yacni dadka markaa dhibaataysan ee daynka aan iska bixin karayn kuwa ama daynkii ha ka cafiyo ha ka dhaafo ama waxa weeye markaa eh, ha uga farajado yacni ha ka sugo haddii cid kale ku leedahayna bixinta laga bixinayaana waa soo gelaysa waatii xadiis kale uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa allaahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama yacnii qof kasta oo qof markaa muslima ka neefiya bimacnaa uga farajada dhibaato dhibaatooyinka adduunyada ka mid a nafasa allaahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama ilaahay wuxuu uga farajadaa oo uu ka qaadaa dhibaato yacnii ka mida dhibaatooyinka maalinta qiyaame maalinta qiyaamena waa shiddo badanta waa dhibaato badanta marka min jinsi alcamal ciddii markaa qof muslima kurbada iyo dhibaatada haysa uga farajada oo ka neefiya oo waxaweeye ka caawiya ilaahay wuxuu ugu beddelaa inuu ku abaalmariyo dhibaatooyinka maalinta qiyaame inuu ilaahay uga farajaday waa fadli weyn weeye waliba ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa laga qaadanaya ruuxa ilaahay dartii arrinkaa u sameeya in khaatimadiisu wanaagsanaanayso sababtu waa maxay waxaa lagu xidhay inuu markaa arrinkaa sameeyo la yimaado inuu ilaahay maalinta qiyaame kurbooyinkeeda iyo dhibaatooyinkeeda uga farajadayo man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunya yacni waa arrinkaasi waa inuu iimaan iyo ikhlaas ku dhacay iimaan iyo ilaahay dartii oo ikhlaasa waa inuu ku dhacay abaalmarintiisuna waa maxay nafasa allaahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama soo geli maayo ciddii istusnimo iyo wax la mida u samaysay ee arkaa iyo maqlaay ciddii sidaa u samaysay ma soo gelayso marka waxaa laga qaadanayaa fadliga ay leedahay cid muslima in kurbo laga faydo yacni ama marka waxa weeye dayn laga dhaafo aan ruux iska bixin kari waayey ama laga sugo yacni markaa fadligay leedaha laga qaadanayo haddii dayn lagu leeyahay laga bixiyana ou iska bixin kari waayeyna iyaduna waxay noqonaysaa oo la mid bay noqonaysa waa soo gelis marka laba shay midna waa waajib midna waa sunne kii daynka wuxuu iskaga bixiyey waayey in laga sugaa ilaa intuu helayo waajib weeyi in laga dhaafo laga cafiyaana waa sunne waxay ka mid tahay meelaha sunnuhu ka khayr badan yahay waajibka ka khayr badan yahay wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara wa an tasadaquu khayrun lakum hadduu marka waxaweeye jiro mid marka waxaweeye dhibaato u saaxiib oo daynkii aan iska bixin karayn yacni waajibku waxau yahay ama facalaykum nadiratun ilaa maysara waxa idin saaran sugitaan aa ka sugaysaan daynkaas aa ka sugaysaan ilaa intuu ka helaayo inaa ka sugtaan ayaa idin saaran taasi waa waajib wa an tasaddaquu khayrun lakum inaad sadaqadaysataan oo bimacnaa aaba iska cafidaan baa idinka khayr badan marka cafinta laga cafinayaa sunno weeye sugista laga sugayaana waajib weeye waana sunno waajibkii ka khayr badan weeye laakiin asal ahaan yacni suwarka laga soo reebay mooyaane yacni waajib iyo sunno waxa khayr badan waajibka ayaa khayr badan laakiin suwar masaa'il baa laga soo reebay kooban oo taasi ka midta yada canhu waxaa loo jeedaa yacfu canhu inuu deynka ka cafiyo ka dhaafo marka haddii waxa weeye qaybna uu ka dhaafo qaybna ka sugana midna wuxuu la yimi waajibkii midna wuxuu la yimi sunnihii xadiiska dabcdaha qaarkoodna waa can abi hurayrata radi allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal kaana rajulun yudaayinu nnaas rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaana rajulu ninbaa wuxuu ahaa yudaayinu annaasa dadka mid wax daymiye ayuu ahaa wa kaana yaquulu lifataah wuxuu ku odhan jiray inankiisa wuxuu ku odhan jiray idaa atayta mucsiran idaa atayta haddaad markaa u tagto mucsiran mid markaa waxaweeye mucsira waa mid faqiir oo aan markaa waxba helaynin oo daynkii lagu lahaa wax alla wuxuu iskaga bixiyo aan haysanin fatajaawaza canhu yani ka dhaafo ka cafi ka dhaaf lacalla allaha an yatajaawaza canna inuu ilaahay inoo dhaafo ayaan rajaynaynaaye ciddii dhibaataysan oo deynka aan iska bixin karin ka cafiyo ka dhaaf ilaahay inuu ina cafiyo ayaan rajaynaynaa falaqiya allaha ninkii ilaahay buu la kulma fatajaawaza canhu ilaahay waa u dhaafa ilaahay ayaa isaguna u dhaafa oo dunuubtiisii uu la yimi ruuxaasi ayuu ilaahay ka dhaafay oo u cafiyey siduu dadkaba yacni markaa deynka ugu cafin jiray yani shakhsigaasi ayuu ilaahay wuxuu ku abaalmariyey inuu dunuubtiisii ka cafiyo ka dhaaf muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiiska kale soo socdana waa la macno ama raaciyo xadiiska kun iyo saddex boqol iyo sagaal iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo sagaashan wa can abi mascuudin albadriyi radia allaahu canhu abi mascuud albadri waxaa muslim ka soo wariyey abu mascuud albadri waxaa la odhan jiray cuqbat bnu camrin baa laodhan jiray cuqbat bnu camrin ayaa magiciisa la odhan jiray cuqbat bnu camri bni saclaba alansaariy waxaa mashhuura albadriy in la yidhi waxaa loogu magacaabay ceelka beder inuu degay laakiin beder kama qaybgelin saasaa caan ah agsarka culammaduna sheegaan laakiin siday culammada qaar mareen bukhaarina uu arjaxay oo doortay wa kadalika culamo kalena ku raaceen maxaafid xaafid ibnu xajar laftiisa uu arjaxaayo sharaxa bukhaariga oo sidaa arjaxayo waa inuu beder ka qayb galay waayo xadiis baa ku jira bukhaari ee ruwaaddii wax ka warinaysa ay leeyihiin wa kaana shahida badra wuxuu ahaa mid beder ka qayb galay buu ahaa beder mid ka qayb galay ayuu ahaa markaa saas aawadeed sanadkaa mid ka caalisan lama hayo ama abibashiir ha yidhaahdo ama curwat bnu zubayr ha yidhaahdee waxay noqonaysaa markaa taasi mid markaa yani markaa la qaadanayo noqonaysa yani khabar markaysaa la qaadanayo la aqbalayay noqonaysa wax ka caalisanoo diidaya lama hay ta kale waa muhbitoo wuu sugayaa markaysaa inuu beder ka qayb galay almuhbitu muqadamun cala annaafi inkastoo dee wax u dhigma aan lahaynba oo la tabaqa oo ka nafina ma dhici karta isagoo beder ka qayb galay markii dambena ceelka beder inuu degay oo labadu isu raaceen waa suuroobi karta qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam xuusiba rajula miman kaana qablakum rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xusiba waxaa la xisaabay rajulun nin baa la xisaabay ninkaasoo miman kaana qablakum ka mida kuwii idinka horreeyey ummadihii idinka horreeye ka mida falam yuujad lahu min alkhayri shay ninkaa khayrka waxba loogama helin wax khayra looma helin ila annahu kaana yukhaalitu annaas mooyaane inuu dadka dhex geli jiray wa kaana muusiran waxaanu ahaa nin markaa waxa khani oo maal leh alyasaar waxa weeye waa khaniinimada weeye wa kaana muusiran wuxuuna ahaa nin markaa maalqabeena buu ahaa wa kaana ya'muru khilmaanahu wuxuu ahaan jiray mid markaa amra inamadiisa an yatajaawazuu can ilmucsir qofka mucsirka daynka haysan daynka iska bixin karin qofka mucsirka ah aan dayntii iska bixin karin wuxuu amri jiray inamadiisa an yatajaawazuu can ilmucsir inay iska dhaafaan oo iska cafiyaan oo yidhahda ma helaysid miyahaa laguma raaco iska orod ya inay saa u cafiyaan ayuu amray qaala allahu caza wajal allah waxau ihi caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne naxnu axaqu bidalika minh annaga uga xaqnimo badan bidalika arrinkaa tajaawuska iyo cafinta ah minhu isaga annaga uga xaqnimo badan tajaawazu canhu iska cafiya ilaahay baa odhanaya malaa'igtii buu ku odhanayaa tajaawazhu canhu iska cafiyo iska dhaaf rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa eh, nin ummadihii hore ah oo daynka dadkaan iska bixin karin u cafin jiray inuu ilaahay cafiyey ninkaa markuu aakhiro tegey ninkaasi markuu waxaweyaan la xisaabay eh, ilaahay wuxuu ku yidhi eh, naxnu axaqu bidalika minhu cafintaa uu cafinaayey oo u dhaafaayey yacni wixii uu ku lahaa dadka dadkaan iska bixin karin hadduu marba taa samaynaayey ilaahayna wuxuu ugu beddelo ku abaalmariyey inuu markaa waxa weeye dembiyadii uu galay inuu ilaahay cafiyey marka khayrka kollayba aslu tawxiid waa la yimi asalkii waa la yimi waayo qof gaal ah camalka uu sameeya anfici maayo oo gaalnimo hadduu ruuxu ku dhinto dee inaanu ilaahay u dhaafayn buu inoo sheegay ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahay dhaafi maayo in laga gaaloobo ciddii gaalnimo ku dhimata ilaahay ma cafinayo ma dhaafayo marka kollayba asalkii tawxiidka waa ku sugnaa laakiin waxaa laga tilmaamaya camalle ziyaado oo dheeraada ayaanu la iman ayaa laga tilmaamaya marka dunuubtii u galay ee gaalnimada ka sokaysay ayuu ilaahay ka dhaafay taasina ilaahay mashii'adiisay ku sugnayd wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa yani wixii gaalnimo ka sokeeya ilaahay waa u dhaafaa kuu doono inuu dhaafo ayuu dhaafa waxaa kaloo xadiiskan iyo xadiiska horeba laga qaadanaya aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay nooca camalku ahaa ayay markaa abaalmarintu tahay camalkoodu muxuu ahaa tajaawus ay dadka cafiyaan xaqay ku leeyihiin inay cafiyaan ilaahayna wuxuu ku abaalmariyey isagana xaqiisa ciddii ku tacadiday oo bimacnaa dembiyo markaysagaa ka gashay ee ilaahay ka gashay inuu ilaahay cafinaayo inuu ilaahay anfinayo saasuu ku abaalmariyey xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can xudayfata radia allahu canhu qaala utiya allahu tacaala bicabdin min cibaadih utiya allaahu allah baa loo keenay tacaala allah isagaa korreeyey bicabdin addoon baa loo keenay min cibaadihi addoommadiisa ka mida ah. aataahu allaahu maala addoonkaasuu ilaahay siiyey maal markuu adduunyada joogay addoonkaasi ayuu ilaahay maal siiyey maalan waxaa loo jeedaa maalan kaiiran maal fara badan baa loo jeeda maa min baabi xadfi nacti waa sifadii oo la xadfay weeye waayo maal inta badan iyo inta yarba maal waa la yidhaahdaa laakiin marka la itlaaqo maal buu leeyahay waxaa laga tilmaamaya ama maal baa la siiyey waxaa loo jeeda maal fara badan baa loo jeeda ay maalan kaiiran maa min baabi xadfi allah waxau yidhi lahu addoonkaa wuxuu ku yidhi maadaa camilta fi ddunya maxaad adduunyada ku camalfasho adduunyada ku samaysay ay ma aladii camiltahu fi dunya qaala walaa yaktumuuna allaha xadiisa wuxuu yidhi walaa yaktumuuna allaha allahna ka qarin maayaan xadiisan wax wara ka qarin maayaan yacni iyadoo ilaahay og yahay oo ilaahay waxba aynay ka qarinaynin oo wax rabbi ka qarsoonna aanu jirin ayuu allah su'aalay qaala wuxuu yidhi addoonkii yaa rabbi rabbigayow aataytanii maalak waxaad isiisay maalkaagii aataytanii bimacnaa actaytanii waxaad i siisay maalaka maalkaagaad i siisay fa kuntu ubaayicu annaas waxaan ahaa dadka mid markaa wax ka iibiye ayaan ahaa wa kaana min khuluqi aljawaaz waxaana ka mid ahaa dabeecaddayda iyo dhaqankayga waxaa ka mid ahaa aljawaasu cafin baa ka mid ahayd inaan iska cafiyo yaa wixii aan xaq ku yeesho khaas ahaan ciddii iska bixin kari weyda inaan markaa waxa iska cafiyo cidda kalena xataa markaysa markaa aan u sahlo wa kaana min khuluqii akhlaaqdeeda waxaa ka mid ahayd aljawaasu dhaafitaan iyo cafitaan baa ka mid ahayd fa kuntu waxaan ahaa atayasaru cala almuusir mid u sahla oo u fudaydiya ka maalka haysta kii wax haysta waan u sahli jiro xataa isaga laftiisa kuma adkayn jirin oo si dhimirsan baan ula macaamili jiray si dhimirsan ayaan ula macaamili jiray waayahay waxaan ahaa marka waxaa mid markaa u sahla oo u dhimriya ka markaa maalka haysta wa undiru waa u kaadin jiro waa ka sugi jiray almucsira ka mucsirkaan waxba haysanin oo wuxuu wax iskaga bixiyo aan haysan isagana waa u kaadin jiro waa ka sugi jiray fa qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi ana axaqu bidaa mink anaa sidaa kaaga xaqnimo badan soo adigu kii aan waxba haysanina xaq aad ku yeelatay maad cafinaynin ama umaad kaadinaynin yacni anaa kaaga xaqnimo badan tajaawazu can cabdii addoonkayga u dhaafa oo dunuubtiisii ka cafiya ha u qabanina fa qaala cuqbatu bnu caamir kollay nuskhada kalena saasay qoraysaa daaru ibnihaaj laakiin hoosta ayuu ku tacliiqinayaa markaasuu wuxuu leeyahay fa qaala curwatu bnu camrin abuu mascuudin alansaariyu marka camrin waawgii haleelayey ayaa qalad ku dhaco xagga dambe raacay alifkuna ziyaadu ku yahay halka caamir ah baa camrin ahayd camrin marka la qorona wowbaa ra'da markaysaa la raacinayey litamyiiz si cumar looga sooco oo cumar laga garto dabeedna waawgii baa markaysa marka waxaan abuuda ku dhegey oo xagga dambe markaysa marka waxaan yani marka loo qaatay in markaa abuuda la geliyey xaggan kalena alif baa markaysaa raacay kitaabkan wax qaladoo ku dhacay ma aha laakiin raawiga soo wariyey baa qalday oo fii saxiixi muslim sidan buu ugu yaallaa sidan halka inoo yaallo faqaala cuqbatu bnu caamir wa abuu mascuudin alansaariyu sidaa isugu cadfan yihiin baa saxiixu muslim ugu yaallaa imaam nawowi wuxuu odhanayaa fii jamiici nusakhi muslim nuskhooyinka muslim dhammaantood saas ugu yaalla nusakha makhduudka ee bimacnaa waxaweye la soo wariyey asalka ah kulligood saasuu ugu yimi laakiin culammadii xufaadda ahaa baa ku wahmi xukmiyey dee sida daara qudni iyo xufaaddii kale ayaa waxay yidhaahdeen xadiisku sidaa kuma saxnee oo cuqbat bnu caamir aljuhani xadiiska ma soo werine waa abu mascuud albadri uunbaa markaa la sheegayay halkanna markaa qaladka yani markaysa markaa ayuunbaa raawigii qaldamay raawigii qaldamayna raawi baa la infiraaday sidan oo markaa muslimiina markaa ka soo warinaya abu khaalid alaxmar isagaa la keliyoobay marka dee sidaa kaleu markaa ku saxan yahay marka kitaabkani wuxuu la gaar yahay ma aha raawigaasaa la qaldamay oo sidan u sheegay marka wuxuu ku saxan yahay saxaabi keliya marka ay tahay macnuhu marka wuxuu u dhacaya faqaala cuqbatu bnu camrin abuu mascuudin alansaariyu radia allaahu canhu yacnii cuqbatu bnu camrin oo abuu mascuud alansaari ahaaday waxa uu yidhi haakadaa samicnaahu sidaasaanu maqalay min fii'i rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam nebiga afkiisa aanu ka maqalnay nebiga afkiisa saasaanu ka maqalnay xadiisu xudayfa waxa uu leeyahay xukmu rafci buu leeyahy yani sidiisa waa mawquuf waa min kalaami xudayfa laakiin wuxuu ku tacalluqaa ashyaa haybi ah oo inuu allah ka dhaafayo waa shay haybi ah saas aawadeed wuxuu noqonayaa xukmu rafci inuu leeyahay waa mawquufun lafdan marfuucun xukman xagga lafdigu mawquuf ka yahay laakiin xagga eh, xukunka ayuu marfuuc ka yahay oo xukmu marfuuc leeyahay markaa saas aawadeed waa la xujaysanaya Eh, abu mascuud albadrina xadiidka waxaabuu soo wariyey isagoo marfuuc sariixa ah farqi waa kaa weeye isagoo xudayfa wuxuu u sheegay isagoo lafdigiisu mawquuf yahay abu mascuudna uu yidhi nebigaannu sidaa afkiisa ka qaadno ka maqallay haakada samicnaahu min fii rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam ayuu yidhi xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa an abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sala allahu aleyh wasalam man andara mucsiran aw wadaca canhu adalahu allahu yowma alqiyaamati taxta dilli carshi rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man andara ku kastoo u kaadiye oo ka suga mucsira mid mucsira oo daynkii iska bixin kari waaye aw wadaca canhu ama ka dhaafo ka dhiga bimacnaa ka cafiya adalahu allaahu ilaahay waa hadhiyaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame taxta dilli carshi yacni harka carshigiisa hoostiisu hadhiya yowma laa dilla ilaa dilluh maalintaan har kale jirin ilaa dilluhu harka carshiga ilaahay mooyaane rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey waqaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu yidhi waa xadiis xasana oo saxiixa weeyaan xadiiskana wuxuu tilmaamayaa ashyaada lagu helaayo harka carshiga ilaahay in la harhsado lagu helaayo inay ka mid tahay ruuxii daynka aan iska bixin karayn in laga sugo ama laga cafiyo ya adallahu allaahu yowma alqiyaamati taxta dilli carshihi yowman laa dilla ilaa dilluh yacni saasaa laga qaadanaya marka fadli weyne inuu ku jiro oo harhka carshiga ilaahay lagu helaayo ayaa laga qaadanaya harhka carshiga ilaahay in lagu helaayo ayaa laga qaadanaya axaadiista soo aroortee tilmaamaysa sabcatun yudilluhum allahu fii dillihi yowman laa dilla ilaa dilluh xadiiskana waa sii caddaynaya oo in harhka loo jeedo harhka carshiga ilaahay in loo jeedo ayuu xadiiskani ku caddaynaya yacni waxa weye hadhka carshiga ilaahay in loo jeedaa ayaa lagu caddaynaya xadiiskani marka wuxuu fasirayaa yacni axaadiistaa ku soo aroortay ilaahay baa hadhkiisa hadhinaya hadhkiisa hadhinayana hadhkiisa loogama jeedo sife ilaahay u sugnaatay lagama tilmaama oo min baabi idaafati almakhluuqi ila alkhaaliq yacni waa makhluuqii in khaaliqa loo idaafaynayo noocaasay noqonaysa waa hadhuu ilaahay abuuray hadhkaa uu abuurayna xadiiskan baa sii caddeeyey inuu yahay harkii carshiga carshiga ilaahay hadhkiisii inuu yahay xadiidkan baa sii caddaynaya xadiidkan ayaa sii caddaynaya xadiidka kun iyo saddex boqol iyo labiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo saddexiyo sagaashan wa can jaabirin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam ishtaraa minhu baciiran bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen jaabir ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nabigu ishtaraa minhu baciiran inuu ka iibsaday tulud geela inuu ka iibsaday awr inuu ahaa ayaa kolay riwaayadka qaar sii caddaynayaan laakiin erayga baciir labka iyo dhadigaba waa la yidhahdaa luqada carbeed in awrka lagu gaar yeelo curfiga dambe ayaa loo isticmaalay laakiin asal ahaan kutubu luqa si ay sheegayaan labka iyo dhadiga mid walba baciir baa la yidhaha waa tulud buu la macnaya fa wasana lahu waa u miisaamay bimacnaa waxa weeye wuxuu siiyey qadarkii markaysa markaa uu ka siistay lacagta ahaa fa arjaxa waana miisaan badnaysiiyo bimacnaa ziyaadu ugu daray oo xadiiska haddeer aynu ishaarayna riwaayadka qaarkood way sii caddaynayaan irjaaxa in laga tilmaamaayo waa u siyaadiyey fazaadahu muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka bixinta ruuxu daynka iska bixinaayo inuu ziyaado ku daro ayaa laga qaadanaya ziyaado aan sharti ahayn inuu ku daraa laga qaadanaya marka waxay soo gelaysaa axsanukum qadaa'a fa ina khayrakum axsanukum qadaa'a noocaasay soo gelaysa noocaas ayay soo gelaysa marka fa arjaxa waxaa loo jeeda waa u ziyaadiyo ziyaadu ugu daray qaanta intuu lahaa mooyaane in kaloo dheeraadu ugu daray xadiiska dabcdaha qaarkoodna waa wa can abi safwaana suwayd ibni qaysin radia allaahu canhu qaala jalabtu ana wa makhramatu lcabdiyu bazan min hajar suwayd ibnu qays wuxuu yidhi jalabtu waan soo jillaabay bimacnaa safar baan ku keenay aniga iyo wa makhramat alcabdiyu ninka makhramo la yidhaahdo marka alcabdiyu reer cabdiqays loo nisbeeyey bazan dhar baanu keennay min hajar meesha hajar la yidhaahdo ayaanu ka keennay waa meel madiine ku ogog lahayd oan ka fogayn oo timirtuna aad uga bixi jirtay waa meeshii mahmaahdu ay ku baxaysay ka mustabdici tamrin ilaa hajar wuxuu ka dhigan yahay qofkaasi sidii mid markaa timir badeecadahaan u geeyey oo u iibgeeyey hajar meeshii timirta aadka uga bixi jirtay yacni waxa weye carabta ku mahmaha marka makhrama halka ah waxaa dhacday culammada qaarkood inay yidhahdaan kutubta yacni saxaabada laga qoray ee saxaabiga makhrama la yidhaahdo laguma darin oo saxaabi magaciisa makhrama la yidhaahdo ah laguma darin bacdigood kollay saa ma qorin inkastoo kollay qaarkood ay qorayaan laakiin weji kalena waa sheegayaan marka calaa kulli xaal magacu wuxuu ku saxan la yidhi inuu markaa yahay makhrafa bilfaa'i ilfaa inuu yahay ayaa sida kutubta saxaabada macrifatu saxaaba qaarkood ay qorayaan wuxuu sawaab ku yahay magacu inuu makhrafo yahay bilfaa'i inuu yahay kutubta marka asalkee soo warisay xadiiskana qaarna makhramay u wariyeen qaarna makhrafay u wariyeen qaarba sibay u wariyeen qaarna bilmiimi qaarna bilfaa'i waxaanu keennay buuhi bazan baanu keennay min hajar meesha hajar la ka keennay fa jaa'ana nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigaa noo yimi fasaawamanaa waa nala gorgortamo oo dharkii buu naga baayacay bisaraawiila nusakha qaarna saraawiilay qorayaan maaba'da ma idinku dareen kollay nuskhada markaa sharaxu saaran yahay wuxuu odhanayaa saraawiila dabeedna wuxuu odhanayaa nasxulkhaafid iyo sheegaya fa waa naga gorgoriyey oo bimacnaa waa naga baayacay bisaraawiila yacni dhar surwaal la'a ah buu naga baayacay oo bimacnaa waa naga ibsadaa loo jeedaa maaha inuu iska bilaash baayacay maaha wa cindii wazaanun yazinu biljri waxaana agteeda ku sugnaa mid wax miisaama oo yazinu ku miisaamo bilajri mushqaayad ku miisaama bimacnaa waxa weeye lacagaha laga siisto ayuu miisaamayey mushqaayadna waa ka qaadanayey marka maaha inuu raashin miisaye waxa la miisaamaya waa lacagta markaysaa wax lagu kala iibsado ayaa marka la miisaamaya intaasoo wasnigeedu intaa yahaan kaa siistay markuu yidhaahdo yani waxaweyan waa marka waa la miisaamaya ama markaa noocay doonta ha noqotee yazinu biljri mushqaayid buu ku miisaamayey faqaala nabiyu sal allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yihi lilwazaani kii wax miisaamayey wuxuu ku yidhi zin miisaan yani lacagtii aan ka siistay yacni miisaan wa arjix weliba miisaan badnaysiiyo ziyaadana sii ziyaado ugu dar yacni marka waxa weeye wuxuu nabigu amray calayhi salaatu wasalaam lacagtii saraawiisha uu ka siistay inuu miisaamo ayuu marka waxa irjaaxuna waxa uu yahay waa inuu miisaan badnaysiiyo oo wafeeyo oo in ziyaada ku daro in ziyaada ku daro macnahaasay marka udhacays macnahaas ay u dhacays marka zin wuxuu nebigu amrayay inuu miisaamo waxa weeye waa lacagtii uu ka siistay yacni saraawiisha ka siistay yacni miisaan wa arjix miisaan badnaysiina rawaahu abu daawuuda xadiiska abu daawuud baa soo wariyey watirmidiy tirmidina waa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu ihi waa xadiis xasan ah oo saxiixa weeye marka xadiiskani waa xadiis saxiixa wey marka waxaa laga qaadanayaa in marka ay bannaan tahay ujro in miisaankii lagu qaataa inay bannaan bannaantaa laga qaadanaya oo wa cindii wazaanun yazinu biljri ajrigana waxaa looga jeedaa ujrada loo jeeda ujrada ama mushqaayadda ayaa loo jeeda waxaa kaloo ku sugan nebigu inuu amray inuu miisaamo oo u miisaamo ninkii marka waxaweye iibinaayey yani markaa dharkan iibinayey inuu u miisaamo inuu amray ninkan kale miisaamaya ayuu amraya wuxuu kaloo amrayaa inuu u siyaadiyana waa amraya halkaana waxaa ku sugan wafadii baa ku sugan inuu nebigu markaa calayhi salaatu wasalaam uu ahaa axsanu nnaasi qadaa'an yacni markuu wax gudaayo oo bixinaayo ka dadka ugu markaa wanaagsan ee ugu dhaqanka wanaagsan inuu marka uu ahaa ayaa laga qaadanaya marka waxaa ku sugan in waxa weeye miisaanka in marka loo siyaadiyo cinda alwafaa waa ixsaan bay noqonaysa ixsaan saynu hore usoo sheegnay ayay noqonaysa waxaa kaloo ku sugan mushqaayadda miisaanku inay saaran tahay mushtariga wax iibsaday inay saaran tahay siduu khataabi laftiisa oo xadiiska kala baxay oo waxau odhanayaa amarka uu nebigu amray miisaamista ee lacagtaa la miisaamo iyo inuu wafeeyo oo ziyaadiyo mid walba uu amray waxaa laga qaadanayaa deliil u tahay in miisaamista ay saaran tahay ruuxa iibsaday ila wafaagii baa isaga saaran oo inuu iska oofiyaa saaran inuu waxaan iska bixiyo saas aawoodee waa inuu caddeeyaa in waxaan markaa ay ka hadheen mushqaayadda laga bixinayana inuu isagu qabo ayaa laga qaadanaya haddaba mushqaayad lama sheegin xaaladdan oo lama tilmaamin qadarkaas yacni mushqaayadda ayn lagu heshiiyey laakiin waxaa lagu xambaarayaa in waxa weeye macluum ay ahayd yacni marka qadarka mushqaayaddu noqonayso inay macluum ahayd oo markaa yacni labada darafba ay macluum u ahayd marka maadaama macruuf noqoto waxay ka dhigan tahay in la sheego kaley ka dhigan tahay ya in la sheego kale ayay ka dhigan tahay almacruufu curfan kaalmashruudi shartan alcurfu muxakam curfigaa xakam laga dhigaa curfiga ayaa xakam laga dhigaa marka taana saas yadaa weeye yani zin wa arjix xadiiska waa ka caddahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu saraawiil iibsaday waa jirtaa laakiin inuu markaa xidhay kuma cadda alcallaamatu bnulqayimna waxa uu yidhi waa sugan tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu saraawiil iibsaday laakiin inuu xidhay yacni naqli sariixa uma hayno laakiin aldaahir waa inuu markaysa markaa xidhay yacni markaa weeyaan kollay hadda kuwana hadda saraawiisha aynu u naqaano noocan may ahayn nooc kollay waasic oo ballaaran bay ahaayeen oo waxaweeye markaa aad iyo aada u ballaaran eh, culammadu waxay yidhahdeen haddii la kala furo waxay iska noqon jireen oo kale yacni sidii macawisoo kale iska noqon jireen gunti hooseoo kale bay ka dhignaan jireen saas aawoodee xadiiskii ku soo arooray xajka oo tilmaamaya ruuxa muxrimka ahi inaanu saraawiisha xidhanayn mooyaane qof marka waxa waxaweeye dee dhar kale waayey isaga waa laga soo reebay inuu xidho marka waxa weeye ruuxaa dhar kala waayey uu xidhanayo saraawiishii isaga loo ruqseeyey a'immadii hore waxay isku qabteen madaahibtu miyuu fatqi buu ku samaynayaa miyuu kala furayaa mise ma kala furayo markaasay yidhaahdeen waxa weeye culammada qaarkood maya waa inuu kala furaa waa inuu kala furaa bimacnaa haddii la kala furo oo dawaarka laga kala furo xaggan hoose waxay noqon jiray baa la yidhi sidii gunti oo kale u noqon jiray sidii gunti oo kale ayuu noqon jiray culamada qaarkoodna waxay mar haddaan la sheegin kala furku waajib maaha dee kan kala furba kama suuragal haddii la kala furo wax alla wax cawro uu qarinaya maba jirtaba yacni waxuu qarinayaaba ma jirto marka warka ay fuqahadu isku hayaan wuxuu ahaa noocii markaysaga waasica ahaayee dee aadka markaa yacni markaa u ballaadhnaa ee waxaweeye haddii xataa la kala furo cawradii qarinayey yacni noocaas ayuu marka ahaa kan la yaqaanay saas yadaa buu marka ah halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk